bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala bab fي إbطاal تaqyة الrاafضة wuxuu u baab yahay ibطaalinta ama burburinta la buriyo taqiyat الraafida raafidada taqiyadooda taqiya macnaheedu waxa ay tahay qofka camalka uu sameynayo ama hadalka uu ku hadlaayo iyo waxa uu ictiqaadsan yahay inay kala duwanaadaan waxaanan baabna uga dhignay waxay tahay waa mas'ale markaa ay ku dhuuntaan oo u ah marka meesha ay u laabtaan iimaanna ayagu ay u arkaan oo ay leeyihiin qofkii aan taqiya qabin ama aan lahayn mu'min maba ahanba sida aan marka arki doonno tacliiqaya ku arki doonno taqiyadaas marka in qofku camalkiisa iyo iyo ficilkiisa ama qowlkiisa iyo ictiqaadka uu qabo inay kala duwanaadaan ayaa laga wadaa taqiya waana nifaaq dabcan mar ay bannaan tahay waa jira oo ay ruqsad tahay waa haddii qofka naftiisii uu u cabsado oo shuruudii ikraaha ee muctabarka ahayd laga helo markaas inuu markaa gaashaanto waa u bannaan tahay oo man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inun biliimaan ilaa man ukriha qofkii la qasbayaa la haddii marka gaalnimada ku dhawaaq lagugu qasbo ood isdhahdo ninkaani waxaan waa kugu fulin karaa ciqaabtan naftaadii aada u cabsato ama wax lamida ee markaasi inaad kelmaddii kufriga ku dhawaaqdo qalbigana iimaan ku haysato rukso waa u haysataa iyadana xukunkeedu waa rukso waajib maaha iska dhaaf inay iimaanka ka mid tahay waajib xataa maaha hadduunan qaadanin ruksada ee uu ku taagnaado xaqa iyo iimaanka ee lagu dilo qofkaasi qalad ma gelin saan arki doonno iyo aayadda ilaahay uu yidhi laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ilaa an tattaquu minhum tuqaah taqyada marka midda saxdaa waa middaas cabsida ku imaanaysa waay laakiin wax uu qofku mabda un ka dhigto oo dadka muslimiinta uu kula dhaqmo maya taqyada muslimiinta lagulama dhaqmaa iyaga dhexdooda ayib marka masaladan waxaan marka baabka ugu sameynay waxay tahay waa mabda iyo arrin weyn oo ay iyagu markaa yacnii diinkooda ku dhiseen wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy alxadiidu asaabic wathalaathuun xadiidka soddon iyo toddobaad wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sal ly slama qaal aayat lmunaafiqi halaath munaafiqa calaamadiisu waa saddex idaa xadaha kadab hadduu sheekaynaya beenuu sheegaa waidaa wacada akhlaf haddii uu yabooho ou ballanqaad sameeyana ballanqaadka waa ka baxaa oo waa guub yeelaa wa ida tumina haddii la ammaanaystana khaana waa khiyaanaya rawaahu lbukhaariyu wa muslim marka waxaa ku jirta qof haddee hadalka uu sheegayo iyo ictiqaadkiisu kala duwan yihiin sidaasaan ahay ayuu dhahayaa mana ahan been buu sheega calaamaatu nifaaq baa marka sharcigu ka dhigay arrintaas markay duruuf keento waa baab kale wey qultu fiihi waxaa ku sugan ana alkadiba beenta iyo walkhiyaanata khiyaanada min calaamaati nifaaq nifaaqa calaamaadkiisa inay ka mid tahay wa diinu shiicati shiicada diinkoodana mabniyun calayhimaa wuxuu ku dhisan yahay been iyo khiyaanadaas wa samowhu waxayna ku magacaabeen attaqiyata taqiyay ku magacaabaan wa hiya taqiyaduna idhaaru hayri maa shay waxaan ahayn muujintiisa waaye filqalbi qalbiga ku sugan waxa qalbiga ku jiro waxaan ahayn in la muujiyo bannaanka lasoo dhigto wa hiya cinda shiicati shiicada agteeda taqiyaduna iimaanun iimaan waaye iyo wa shariicatun iyo shareeca wa tarkuhaa ka tegisteedana dambun waa dembi laa yugfaru aan la dhaafin waa sida kutubta ugu taalla iyaga waana ka sheegi doonaa wa cinda almuslimiina muslimiinta agtoodana ruksatun taqiyadu waa rukso fii awaanihaa xilligeeda markay ku dhex jirto markay xilligeeda ku jirtaa waa rukso wa qaalat ishiicatu shiicadu waxay yidhaahdeen walaa iimaana iimaan ma leh liman laa taqiyata lahu qof aan taqiyo lahayn taqiyadaas aan sheegnay qof aan ku dhaqmin iimaan maba lehba kadaa fii kitaabi alkaafi kitaabka alkaafi la yidhaha sidaa baa ku sugan lilkulayniyi kuleyni uu leeyahay waa kitaab bimansilati saxiix albukhaari oo kale u ah ayaka ayib marjicihim marjicooda ah alwahiiq ee aada loogu kalsoon yahay wacaqada lahaa baaban taqiyadana baab bowba u guntayba isaga baabkaas haddaad fiiriso wuxuu ku hoos qoray waxyaabahan ee uu leeyahay qofkii aan ficilkiisa iyo qowlkiisa yacni waxa uu samaynaye waxau ku hadlayo iyo waxa qalbiga uu ku haysto qofka inaan kala duwanaanin oo aan sidaas u khiyaanin oo khiyaanadaa aan samaynin iimaan male buu leeyahay ayb marka iyada marka taqiyada boos waxay ugu jirtaa iimaanka arkaantiisa oo kale ayay iyadana u taagan tahay waclam ogow ana taqiyata taqiyada cinda alikraahi marka qasbitaan iyo dirqin ay jirto alxaqiiqiyi ikraahaas oo mid xaqiiqiyo dhab ah ah wa fii xaalati alkhawfi iyo cabsida waqtigeeda almuctabari khowfka ictibaarka lehoo sharcigu ou milicsanayo markaasi jaa-isatun waa bannaan tahay markaa laakinaka laakiinse adigu laa yanqadi cajabuka cajabkaaga ma go-ayo layaab kaa go-i maayo xiinamaa tuxsharu marka lagu soo lagu soo jamciyo lagu soo ururiyo attaqiyatu taqiyada min masaa'il aliimaani iimaanka masaa-ishiisa marka la dhex geliyo taasaan marka ayaa la yaab leh oo la yaabkaagu uunan ka dhammaanaynin allatii masaa-ishaas oo tufariqu bayna almu'mini wa gayrihi mu'min iyo geyrkii ay kala saarayso yacnii mu'min iyo geyrkii marka lagu kala saaro taqiya wax la yaab leh waayo shay marka dani kuu keentay markay dan kuu keento wax markaas inaad ku dhaqanto adiga laguu ruqseeyey in laga dhigo wax mu'min iyo keyrkii lagu kala saaro waa guluwi aad iyo aad u daran iyo diin ku dhisan marka nifaaq iyo been ayb saa darteed marka nimankan shiicada wax laga rumaysan karaaba marka ma jirto marka ugu horeysoy dacwada bixinayaan qofka iska miskiinkaee daahirkaas uun iskaga soconayo wuxuu leeyahay ee war idinka waxaa la idinka sheegay abuubakar iyo cumar inaad lacnadaan may annaga saa ma samaynay dhahayaan may annaga saa ma samayno waa baabkan waay taqiyadeena qalbigii waxaa ugu jira inay sidaas ka go-an tahay afkiina adiga ayuu waxaas kugu sheegayaa hadhowna marka wuxuu rabaa marka aad wax badan shubahaad badan iyo baab badan isla gashaan markaa kadib ayay soo baxaysaa marka balaayada iyo qubxiga ayb waana wax dad badan ay ku sirmeen waayo oo ay leeyihiin nimankaan niman khayr badan waay waxaa laga sheegayo waxba kama jiro waxaa laga sheegaya waa kutubtoodii muctamadka ahayd yaa laga soo xigana waxa ay iyagu sheegayaanna waa been taqiyadoodii waaye leanna ninku yidhi qofka taqiyada aan lahayn iimaan male ninku yidhi adiga see uga rumaysanaya waxa uu daldalaya marka haddaba marka ikraaha muctabarka waa kee oo haddii qofka uu ku dhaco qasbitaanka sharcigu uu u yaqaano ikraah waa kee oo haddii qofka uu ku dhaco ay u bannaan tahay taqiyadu ay u bannaanaanayso ruqsana ay u noqonayso wa shuruudul ikraahi ikraaha shuruuddiisa almuctabarati la ictibaariyo cinda a'imati ddiin a'imada diinka agtooda hiya iyadu shuruuddaa waxay tahay alawalu kan hore an yakuuna almukrihu midka wax qasbaya inuu ahaado faacilan mid samayn karo qaadiran awoodo calaa iqaaci maa shay riditaankiisa yuhadidu bihi ou ku handadayo qofka ninkan adiga ku qasbayaa horta waa inuu awoodi karo waxaan uu kugu handadayo waa ku dilaa markuu kuleeyahay waa inuu ku dili karo laakiin haddii cunug yaro uu ku yidhaah waa ku dilayaa uusanna ku dili karin waxaan rabaan samaynayaa marka waana lay qasbay ma ansaxayo waalma'muuru wa an yakuuna alma'muuru midka la amrayaana waa inuu noqdaa caajizan mid caajiz ah can idafci inuu iska difaaco ka caajiz ah walow bilfiraari cararitaanba ha ahaadee ee kaas marka ninkan waa inuu awoodo isaga wax kugu sameynayo ku qasbaayo adiga lagu qasbaayana waa in aadan iska celi karin haddaad iska celi karta qasab ma jiro xataa iska celintu hadday carar noqon karto haddaad ka carari karto adiga ruqsadaa ma lihid marka ma qaadan kartid ruqsadii qasabka ahayd taqiyadii marka ma qaadan kartid athani shardiga labaad an yaqliba calaa dannihi maladiisu inay ku badato waaye annahu asaga idamtanaca hadduu diido waxaa laga dalbaday awqaca bihi dalika arrinkaa inuu ku ridaayo haddaad diidid waa in maladaadu u badan tahay ninkan haddaad waxaan ka diidid waa kugu fulinayaa waxaan uu kugu handadaya waa in danigaagu kaa ku bato athaalitu kan saddexaad an yakuuna inuu ahaado waayo maa hadada bihi wuxuu ku handadayo fawriyan wax hadda ah haddaan ku dilayaa inay tahay haddii laakiin lagu yidhaha gaalnimadii ku dhawaaq waxaan ku dili doonaa bilka bacdi ama sanadka bacdi horta hala gaaro hadda waxaad ugu dhawaaqdaa meeshii ma taallo ayb alraabicu kan afaraad allaa yudhir allaa yadhara waa inuunan kasoo muuqanin min alma'muuri qofka la amrayo la qasbayo maa yadullu calaa ikhtiyaarihi wax ku tusaayo ikhtiyaar haddii ninkan la yidhi waxaasaan kugu samey waa ku dilayaa haddii kale sidaa dheh ee wixii dheh la yidhi maahane wax kalowba yidhi ee ninkaa ikhtiyaar baa ka muuqdo ikhtiyaar ayaa ninkaa ka muuqanaya afartaas shardi marka ibnu xajar kitaabulikraah fatxulbaariga ayuu ku sheegay afar shardi oo markii la helo ayay bannaan tahay taqiyada ruksada ah ruqsadeeda haddii la waayo waxay shuruudahanna ruqsa taqiya ma banaana ayb hada huwa likraahu lmuctabaru kani waa ikraaha muctabarka ah fi sharci sharciga dhexdiisa muctabarka ku ah wa huwa aladii waana midka tajri calayhi laayatu aayadda ay korkiisa ku soconayso qowlu llahi tacaala laa yatakid ilmu'minuuna alkafiriina wliyaaa min duni lmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin ila an tattaquu minhum tuqaah midkan waayo shuruudan wato suma aclam ogow annahaa taqiyadu ruksatun waa rukso walaysat biwaajibatin waajib maaha walaa mutaxatimatin mid qasab qofka ku ahna ma aha id maxaa yee cillo ee laysa fi l aayati aayadda dhexdeeda kuma sugna siiqatu amrin amar kuma sugna oo yacni ilaa ilaa ha la sameeyo ma ku sugna ayb walaa maa yuraju walaa maa yuri ayb walaa maa yukhriju lmar-a wax qofka ka saarayana kuma sugna min xayizi aliimaani alxaqiiqiyi iimaanka xaqiiqiga xeradiisa wax uga bixinayaana aayadda ma ku sugna oo haddaadan taqiyadaa samaynin waa gaaloobaysa aayadda ma sheegayso bikhilaafi marka shiicada iyaga oo waxay yidhaahdeen ninkaan taqiyo lahayn iimaanba male bay leeyihiin akhraja alimaamu albukhaariyu imaamu albukhaari wuxuu soo saaray fi ladabi almufrad kitaabkiisa aladab lmufrad xadiidka sideed iyo tobnaad can abidarda radia allahu canhu qaal awsaanii rasuulullahi sal l slam nebigu wuxuu ii dardaarmay bitiscin sagaal shay wa awaluhaa kan ugu horeeya marka wuxuu yidhi laa tushrik billahi shay-an ilaahay waxba ha la wadaajinin cibaadada cibaadadiisa cidna ha la wadaajinin wa in qudicta haba lagu googooyo ow xuriqta haba lagu gubo xataa haddii lagu gubaayo oo lagu dilayo ilaahay cid kale hala wadaajinin cibaadadiisa meeshaa marka waxaa ka muuqdo ilaa an tattaquu minhum tuqaah waa ruqso adiga lagu siiyey ood qaadan karto iyo aayadda suuratu naxli man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inun biliimaan waa ruqso qofka mukraha la siiyey laakiin haddii ruqsada uu iska daayo casiimada qaato uu yidhaah aniga ma ka baxayo diinta oo waxaana ad igu handadaysa saa rabta yeel haddii uu yidhaahdo ee diintiisii iskaga taagnaado qof ishalaagay maaha casiimadiiba uu qaatay xadiidkana marka macnahaas waa tusaa <coughs> ayib marka innaga taqiyada saxdaa ah marka waa midda shuruudaasna leh dawaabidaas ee midda labaadna xukunkeedu waa rukso maahan waajib maaha waa rukso iyagana waxay u taagan tahay iimaan oo dadkay ku dhagraan waqad wadacahaa lahum waxaa u dejiyey taqiyadu shaydaanuhum shaydaankoodii baa u dejiyey wa hiya iyaduna malja-uhum waa meesha ay magangalayaan oy tiirsanayaan al akhiir ee ugu dambeeyo idaa khanaqathum alxujaju sunniyatu xujajta sunnigaa marka ay ceejiso meesha ay u cararayaan taqiyadii waay oo hadda axaadiidan soo marnay annaga cali oo cumar ammaanayo abubakar ammaanayo ayaan soo marnay marka la yidhaahdo war nusuustan ka warama waxay leeyihin ee cali waxaasi taqiyo u dhahayeen ee qalbigiisa sidan kuma haynine taqiyo iyo unb unbaa ka keentay boos iyaday u ordayaan marka halkaas aadayeen qaa'iliina iyagoo dhahayo kadiban wazuuran beeniya been abuurad ina caliya darteed ina caliyan cali inamaa qaala dalika sidaa wuxuu u yidhi kaagaas buu yidhi ow facala haada kan buu sameeyey ow radiya bi hada alamri ama arrinkan buu raalli ku noqday taqiyatan liajli taqiyatin wa haadihi tanina naqiisatun waa nuqsaan fii amiiri lmu'miniin caliyin radia allahu canhu cali bay markaa naqiisa iyo nuqsaan ku noqonaysaa arrintaasi ee calina dee qof been sheego ama yacnii hadalkiisa iyo ictiqaadkiisu isdhaaf dhaafaan ma ahayn leanna ni wuxuu ahaa geesi cid hadda uu ka cabsadana de ma oolin xaq oo uga cabsada cali radia allahu canhu laakiin iyagiibaa marka meeshaasi waxay ka dhigteen meel ay ka baxaan oy ka dusaan marka xujajka ay ku timaado baabun fii fadaa'ili xafsata radia allahu canha xafsa fadaaisheeda xafso binti cumar um lmu'miniin radia allahu canha alxadiidu thamin wathalaathuun xadiidka soddon iyo sideedaad wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga dallaqa xafsata xafse ayuu furay tadliiqatan furid ayuu sii daayey faataahu jibriilu jibriil baa u yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow dallaqta xafsata xafse ma furtay wa hiya iyaduna sawaamatun mid soom badan waayo qawaamatun toosnaan badan oo yacnii yacnii alla adeecis badan dayib oo istaagid badan oo ilaahay u cibaadaysi badan wahiya iyaduna zawjatuka ay tahay xaaskaaga fi ljannati jannada dhexdeeda ay xaaskaagii ku tahay miyaad furtay buu yidhi faraajichaa soo celi buu yidhi nebiga marka waxaa la amray inuu soo celiyo maxalushaahidka marka waxay tahay fi ljanna zawjatuka fi ljanna waa xaaskaaga jannada kugu markaa xaas ah meeshaa marka waxay ku tusaysaa inay iimaan ku dhimanayso cadaalad inay ku sifaysan tahay fadiilana waa ugu sugan tahay xafsa radia allahu canha ayib shiicaduna waxyaabaha diinkoodu ku dhisan yahay waxay tahay in laga beri noqdo caa-isha iyo xafsa oo ducaa-u sanamay quraysh wax la yidhaahday qabaan oo ay leeyihiin allaahuma alcan sanamay qurayshin wa jibtayhimaa wa daaguutayhimaa wabnatayhimaa labada sanam ee quraysh waxay u yaqaanaan abubakar iyo cumar iyo labadooda gabaroo ay dhaleen oo xafsa iyo caa-isha ah iyaga allah lacnado ayb xadiidkana marka wuxuu leeyahay wahiya zawjatuka fi ljanna ayb wahiya zawjatuka fi ljanna rawaahu lxaakim xadiidkan xaakim baa wariyey fi lmustadrak mustadraga buu kusoo saaray lix kun sagaal boqol iyo toddobo xadiidka uu raqamkiisu yahay qultu fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana xafsata xafsa uma almu'miniina radia allahu canha min zawjaati nabiyina inay ka mid tahay nabigeenna xaasaskiisa sala allahu calayhi wasalama fi ljannati jannada ugu xaas ah wa haada kanina yu-dinu wuxuu ogeysiinayaa bifadlihaa fadligeeda wa mansilatiha iyo darajadeeda cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa ay ka joogto caza wajalla wa fiihi waxaa ku sugan alraddu ayaa ku jira xadiidkan calaa masaacimi raafidati raafidada waxyaabaha ay ku andacoonayaan la radiyo fii ta'siisi caqiidatihim caqiidadooda aas-aaskeedana dhexdiisa ah calaa akhdi lbaraa'ati maxay ku dhaas-aaseen marka calaa akhdi lbaraa'ati baraa-a in laga qaato min haadihi tan albari'ati beriga ka ah xumaanta almasuunati ee la dhowray min adducuunaati wax lagu durana laga dhowray in laga baraa-a qaatay ku dhisan tahay caqiidadooda ayib xadiidkan marka taasuu radinayaa marka <coughs> wa idaa aradta haddaad doonto ataxqiiqa taxqiiq fandur fiiri maa dakarahu wuxuu warkan haddaad rabto inaad hubsato iyaga caqiidadoodu inay sidaa tahay fandur waxaad fiirisaa maa dakarahu wuxuu sheegay cumdatuhum midka iyaga ay cuskadaan almajlisiyu la yidhaahdo fii kitaabihi uu ku sheegay xaqulyaqiin kitaab uu ku magacaabay oo wuxuu leeyahay annaga qofka wuxuu kusoo islaamayaa ama iimaankiisu uu sax ku noqonayaa inuu ka baraa-o qaato abubakar iyo cumar iyo asxaabtii badankood iyo caa-isha iyo xafsa calayhim min allahi maa safxada marka shan boqol toban iyo sagaal calayhim min allahi maa yastaxiquun ayb ilaahay marka korkooda allah yeelo waxay alla ka mutaystaan baabun fii cadaalati mucaawiyata radia allahu canhu cinda alxasan radia allahu canhu baabkani wuxuu u baab yahay mucaawiye cadaaladiisa cinda alxasan xasanxasan bin cali agtiisa yacni cinda alxasan waxaan u leeyahay waxay tahay iyaga xasan maadaama owlaadu caliyin uu ka mid yahay a'imadana uu ku jiro ee ay leeyihiin waa macsuumoo ma gafana ay aaminsan yihiin haddii mucaawiye cadaaladiisa ou qariray ou qiray may ku daydaan marka xujay ku noqonaysaa marka alxadiidu taasicu wahalaaثuun xadiidka soddon iyo sagaalaad <coughs> wacan abi bakrata radia allahu canhu qaal ra-aytu rasuula اllahi sal ly slam nabigaan arkay cala lmimbari mimbarka korkiisa isagoo ku sugan walxasanu bnu caliyin ilaa janbihi xasan bin calina dhinaciisa uu joogo wa huwa yuqbilu cala annaasi isagoo nbi dadka uu usoo jeesanaya nebiga maratan mar wa calayhi marna uu isaga ku jeesanayo ukhraa oo kale marna dadkuu fiirinaya marna xasan wa yaquulu wuxuu dhahaya ina bnii haadaa sayidun ina bnii inankayga wiilkaygan haadaa kan ah sayidun sayid waaye mid khayr le sayid oo ummaddii markaa yacnii ka horeeyo walacala allaha alla wuxuu mudan yahay an yuslixa bihi inuu isaga ku heshiisiiyo islaax uu ku dhex dhigo bayna atayni laba kooxood dhexdooda cadiimatayni waaweyn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah rawaahu lbukhaariyu ayb xadiidka marka iyo tarjamada say isu waafaqayaan waxay tahay <coughs> nebiga arrinkan uu sheegay waa dhaboobay oo waqtigii dagaalka uu dhacay cali markii la dilay oo khawaarijtu dileen xasan talada ay kusoo wareegtay taladii wuxuu uga tanaasulay mucaawiya radia allahu canhu ee arrinka muslimiinta xasan ninka uu u dhiibayo nin khaa-ina oo munaafiqa ama gaal ah tale uma uunan dhiibeen talada muslimiinta uma dhiibeen marka u dhiibidda uu xasan talada u dhiibay mucaawiya waxay tusaysaa inuu mucaawiya tala muslimiinta uu taliyo inuu astaahilo taasna waa cadaalad waay oo uu cadaaladiisii uu qirayo dayib ee waxaa kaloo iyadana ku jirto ee suluxa nebigu ishaarayna kaasowba ahaaba tanaasulka uu sameeyey ayaa nebigu suluxa uu ishaaray kaas waay ayb qultu fiihi waxaa ku sugan ibaanatu fadiilati xasan bni caliyin radia allahu canhu fadiilada xasan caddaynteedaa ku sugan wa ana alqitaala dagaalka alwaaqica bayna saxaabati saxaabada ka dhex dhacayna lam yukhrij axadan minhum axad iyaga ka mida kama saarin min alislaami islaamka kama bixinin liqowlihi sala allahu calayhi wasalam baana ku tusaayo min almuslimiin uu yidhi laba kooxood oo waaweyna ilaahay xasan dartii ku heshiisiinayaa min almuslimiina ah baa nebigu yidhi idan marka dagaalkaasi koox kami labada koox ama dadkii markaa yacni saxaabada wax ka mida oo dagaalkaas gaalnimo ama faasiqnimo oo u keenayaa ma jiro dayib ma maynan jirin oo maadaama kulligood nebiga muslimnimo uga marqaati kacay ayb wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana alqitaala dagaalka lam yakun maunan ahayn maxmuudan mid laa ammaano oo la mahadiyo maunan ahayn walow kaana mustaxaban hadduu sunno ahaan lahaa aw saa'iqan ama mid eh, yacni cuntan mayo ou ahaan lahaa wanaagsan lamaa madaxa lamaa mudixa alxasanu biiqaafihi xasan laguma ammaaneen joojinta uu joojiyey laguma ammaaneen iyo walislaaxi bihi iyo heshiiska isaga sababtii ku yimid laguma ammaaneen wafii ayb wa fii tasliimi alxasani xasan dhiibidda uu dhiibay zimaama amri lummati ummadda arrinteeda hoggaankeeda uu farta ka saaray limucaawiyata radia allahu canhu mucaawiye uu u dhiibay daliilun waadixun waa daliil muuqdo wa burhaanun saadicun iyo burhaan ama yacnii daliil ifhaya muxuu tusayaa uu daliilu yahay calaa cadaalati mucaawiyata mucaawiya cadaaladiisa cinda alxasan radia allahu canhu xasan agtiisa muslimiinta dhanna sidaasay u arkaan laakiin cinda alxasan waxaan u leenahay waxay tahay iyaga siday xujada ugu ooganto maadaama xasan awlaad caliyin uu yahay oo aimada uu ka mid yahay yani markaa isagii haddii uu taladii muslimiinta mucaawiya farta ka saaray ee uu u dhiibay ee qof gaala u dhiibi maayo xasan talada muslimiinta marka riddada iyo gaalnimada ay sheegayaan oo saxaabadii baa ku dhacday ay leeyihiin waa mid ay marka iyagu ku gafsan yihiin ayb halkaan ha jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed